الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا علما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال أما بعد waxaa halkaa inoogu soo dhammaaday qisadii qowmu caad qoladii reer caad la odhan jiray yeman degi jiray waxaa arrinkoodii ilaahay uu ku soo gebagabeeyey markii ay rasuulkaa diideen ayaa ilaahay uhi fa anjaynaahu waanu nabadgelinay nebigaa waaladiina macahu iyo intii la socotayba ee mu'miniinta ahayd biraxmatin minna naxariis xaggayaga ka ahaatay baanu ku nabadgelinay waqadacnaa waxaanu goynay gow ka dhignay daabira aladiina kadabuu biaayaatina kuwii aayadaha iyaga beeniyey kii u dambeeyey daabira aladiina kuwii kii u dambeeyey kadabuu biaayaatina aayadaha iyaga beeniyey wa kaanuu mu'miniin dad ilaahay rumeeyeyna wamaa kaanuu mu'miniin dad ilaahay rumeeyeyna may ahayn marka aayaddaasa qisada ah ilaahay uu kusoo gebagabeeyey Ah, kolkii ay beeniyeen kuna adkaysteen nebiga inaanay rumaynaynin ayaa isaguna uu yidhi fantadiruu innii macakum min almuntadiriin haddaba waxaa la sugaa waa cadaabe eh. aniguna waan sugayaae idinkuna suga marka isagiiyo muuminiintii nabad gale waxaa ilaahay u gooyey macnaha dilay kuwii aayadaha beeniyey kii u dambeeyey marka daabiru lqowm qolo ka u dambeeya waxa weeyaan daaburkooda waa ka u dambeeya kii u dambeeyey hadduu gow noqday kuwii ka horreeyey maxaad u maray say u kala horreeyeen baa loo soo xaaqay oo loo soo mariyey kii u dambeeyeyna kow ilaahay uu kaga siiyey arrinkoodii nimanka ah sidaasuu ku dhammaaday qolada labaad waa aayadda saddex iyo toddobaad suuratulacraaf intaasi aayaddaasi qisadii hore u dambaysay qoladana waxa weeye qowmu saalex ama reer habuud nimankii la odhan jiray waxay degi jireen ereyada waqooyiga sacuudiga xagga xigta suuriya ah, rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii uu ku socday dagaalkii tabuuk la odhanayay wuu sii maray goobihii ay deganaan jireen markaasaa wuxuu lahaa halkaa ha gelina idinkoo ooyaya oo ka xun oo dhibkooda ka warwarsan mooyaane asxaabta qaarkoodna waxay soo dhaansadeen ceelashii nimankaasi ka cabbi jireen ayay biyihii ka soo dhaansadeen kolkaasay dharihii ku karsadeen qooshkiina way ku cajiinteen markaa wuxuu idhi iska daadiya dharyaha ah qooshka biyaha ku cajiinteenna xoolaha siiya ceelkii hashu ka cabbaysiiyo kaa ka dhaansadaoo laakiin kan ummadda ilaahay oo cadaabay halka ay afka saareen ka fogaada buur meeshaana ha gelina idinkoo ka baqaya wixii ku dhacay inuu idinku dhaco <clears throat> had iyo jeer siiqada marka aad arkayso aayaadku ay u dhacayaan waxa weeyaan ummaddu markay xagga camalka ku kala safatay ku qaybsamaan xagga abaalmarintana way ku qaybsamayaan rusushu habka ay wax u wadaan in uu yahay hab isku mid ahoo asal keliya ay ka soo wada fulayaan ayaad arkaysaa iyo waxa ay ugu baaqayaan halkay ka bilaabayaan wa ilaa thamuuda akhaahum saalixa wa arsalnaa ilaa hamuud qoladii reer thamuud waxaanu u dirnay akhaahum walaalkoodii saalixan ahaa nebiga saalix la odhan jiray ka mid ahaa waxaa loo diray reer thamuud qaala markaa wuxuu uhi yaa qowm icbudullaah qolyahaygiiyow ilaahay caabuda maa lakum min ilaahin qayru ilaah kale ma lihidin aan allah ahayn qad jaa-adkum waxaa idiin timid bayinatun min rabbikum mucjiso ilaahay xaggiisa ka timid oo wax idiin caddaynaysa bayina shayba khaati ah oo caddaynaya inaan rasuul ahay bayinadii haddii uu tilmaamayna iyo shaygii mucjisada u ahaa nebigan wuxuu yidhi haadihi naaqatullah tani waa hashii ilaahay lakum idinku idinku talagalay aayatan iyadoo aayada astaanba idiinta macnaa waxaa wax ku fahamtaan fadaruuhaa ka taga oo iska daaya taakul ha daaqdo fii ardi illaah ilaahay dhulkiisa daaqatullaahi fii ardi illaah dhulka ilaahay ha daaqday hanjabaadda ka daaya walaa tamasuuhaa bisuu'in ha ku taabanina xumaan dhibaataha soo gaadhsiinina fa yaakudakum waxaa idin qaban doona cadaabun aliim cadaab kolol wadkuruu waxaa xustaan nicmada ilaahay xusa oo u jeedsada id jacalakum markuu idinka dhigay khulafaa'a min bacdi caad qoladii reer caad la odhan jiray kadib idinkuu dhulkii idin dejiyey markuu iyagii halaagay wa bawa'akum fi l ard dhulkiibuu idin dejiyey waa idinka dhigay dhulka degan tatakhiduuna waxaa ka samaysanaysaan min suhuuliha dhulka qeybta bannaanka ah qusuuran fooqyo dhulka eeryada bannaan een buuraha ahayn fooq baa ka samaysatee fooqyo wa tanxituuna aljibaala buurahana waa qoraysaan buyuutan guryo idinkoo ka dhigaya iyo godad la galo fadkuruu aalaa'a allah nicmooyinka ilaahay xusa xusuusta u jeedsada ku mahadnaqa walaa tacthaw ha xumaynina fil ardi dhulka mufsidiina idinkoo kharibaya waa dhulkaa kharibina ka daaya wacdigiisi iyo waanadiisii iyo bayaankiisii oo dhammaystiran oo dhan walba leh ayuu u qadimay intaa koobane ilaahay uu kaga warramay labada aayadood asla alwaajibaat wa asla al usuul sidaskii u horreeyay islaamka oo towxiidkiiya buu faray ilaan tawxiid la-aantii iyo iimaan la camal ma jiro wax wal oo qofka camalahoo loo tirinayo halka lagu duldhisayo lagu binaynaya waa tawxiidka qofku hadduu tawxiidkaa waayo wuxuu camal qabanayee khayra wax tirsan ilaahay agtiisa ma ah wa qadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaa'an manhuura waxalla wixii camal ay sameeyeen oo dhan waxa aan ka dhigay buu ilahay wax baaba-ay oo aan tirsanayn aakhiro waxba uga soo xaadiri maayo waa iimaan la-aanta waxaa had iyo jeer iska macruufa rususha ilaahay waxa ay leeyihiin markhaati markhaatiyadaasi waa badan yihin waxaase ugu soo horeeya shay la ydhaa almucjisa mucjisadu waa shay khaariqulcaada la yaab leh waa shay markhaati u noqda rususha oo wakhtiga hore ee dadku aanu ilaahay qowlkiisa iyo qowlka rasuulkana ogolayn waxa qancinaya waa mucjisada ilan aayad hadduu u keeno dadku rumaysan maayaan hadduu u keeno qowl rasuulna rumaysan maayaan waaba kuwan isagiibaabay diidan yihiin sidaa daraaddeed mucjisadani waa shay aayada sidaa markaa naskuba tilmaamayo markhaati ah oo calaamad u ah risaaladiisa iyo shaqsi caadiya inaanu ahayn mid ilaahay xaggiisa ka yimid inuu yaho ilaahay awooddiisa la barbartaagan yahay marka bayina waa shay wax cadaynaya waa naaqat ullaahi lakum aaya aayadu waa calaamo wey aayadda mucjisadaa la yidhaahdaa aayadda qur-aankaana waa la yidhaahdaa aayadda kawnigaana waa la ydhaahdaa ee cirkiiyo dhulka ka muuqanaysa saddexduba waa saddex aayadood oo calaamooyina hashani intay la egayd iyo qur-aanku uma banbixin iyo halkay kasoo booday qisooyin badan oo had iyo jeer ku sugan kutubu tafsiir oo qaarkood waxyaaba badanoo cajaa'iba ah ay xusaan halkan naskuma sheegine wuxuu xusay uun hal ilaahay u soo saaray oo isaga mucjiso u ahayd oo dabcan haddii la yidhaha waa mucjiso waa shay aan caadi ahayn weeye min khawaariq alcaadaat baa la yidhaha sidii hore loo soo arki jiray wax ka duwan saas daraaddeed baa qur-aanku uu xusaa inay iyaduna maalin cabaysa iyaguna maalin ay cabayeen marka hal aan caadi ahayn inay tahayoo mucjiso ahoo isaga markhaati u ahoo codsi ay iyagu codsadeen ku timid inayt fadaruuha ta'kul fii ardi illaahi walaa tamasuuha bisuu dhulka ha iska daaqday xumaana ku taabanin oo hadilin oo ha waxyeelaynina eraygani wuxuu imanayaa markii hanjabaadu ay timid ee ay hanjabeen ay yidhaahdeen warbahashan biyihii naga cabtay xoolihii naga cidhiidhi gelisay aan dilno kolkii ay taasi ka soo yeedhay buu leeya warhashani waa mucjiso ilaahay iska daaye cadaabba haddii aa wax u geysataan waxay dhali doontaa arrintaasi cadaab fa yaaqudakum cadaabun aliim nicmada ilaahay buu xusuusinayaa oo asalkeedaba nicmadii diinta ayay taa hor ahayd ee ilaahay ummaddan uu siiyey waana nicmada nicmooyinka ugu horaysa waana nicmada nicmooyinka ugu asalsan insaan wax ilaahay uu siiyo diinbaa ugu muhiimsan oo ugu horeeya taa markuu usoo sheegay oo waxya oo rasuul ah oo mucjiso ah wuxuu u sheegaya hadda nicmada maadiga ah ee adduunyada ay ku haystaan iyo fursaduu ilaahay siiyey iyo tijaabada ay marayaan iyo inuu xusuusiyo ummadaha halkan ka tegay waxa ilaahay idinka dhigay khulafaa min bacdi caad khulafaa qol alkan laga rogay reer caad la odhan jiraoo ka baaba-ayoo idinka halkooda yimi wabawa'akum fi lardi bawa waa deji idin dejiyey dhulku idin dejiyey waxaa markaa xusayaa oo nicmooyinka ilaahay ka mid ah inay ummadi had iyo jeer ardiyad hesho alardiya meelay degaan dadku inay helaan oo maamulkeedana ay leeyihiin isla markaana si ay gobannimadooda u hantaan calafkoodii iyo arsaaqadoodii iyo wixii ay ku noolaan lahaayeenna ay helaan waa nicmooyinka ilaahay taa waxaa garanaya qofka qaxoontiga ah qofka qaxoontigii markuu waayo ardiyad iyo dhul uu leeyahay iyo arsaaqad hagaagsanoo uu xoru yahay iyo meel uu xukumayo intaaba marka uu waayo dee raaxaba raaxaba agtiisa ma taallo kolba dhan unbuu u dhaqaaqi doonaa cidhidhi iyo diqad badanna wuu ku jiraa marka min nicam illaahi bay ka mid tahay sidaa daraaddeed baa rasuulku sala allahu calayhi wasalam diinta ilaahay marku saddex iyo toban sannadood ku faafinaya bakaa ardiyadna la waayay manaa ardiyadda waxaynu uga jeednaa deegaan iyo dhul xor uuu yahay xukunkiisa iyo inuu ka asaaso dowladda islaamka kolkii uu taa waayay baa ilaahay u fasaxay inuu tan ka qaxo markaasaa loo helay saldhigii iyo xaruntii oo ahayd daarulhijra madiinatu rasuuliillaah sala allahu calayhi wasalam goobtaasaa dabeedna dowladdii islaamka cagaha loo taagay difaaceedii ay yeelatay islaamkiina ka faafay marka nicmooyinkay ka midtoo saa daraaddeed buu u xusuusinayaa war dhulkii idinkaa ilaahaydi siiyey idinkaana ka talinaya idinkaana horumarkan ka sameeyey tattakhiduuna min suhuuliha qusuuran wa tanxituuna aljibaala buyuutan nimankani waxay horumar badan ka sameeyeen min xayu alcimaara bahasha la ydhaahdo dhismaha iyo handasada ayay aada u yaqaaneen meesha bannaanka ah fooqila dheer bay ka dhiisi jireen buurahana buurtu waa tan soo jiifta markaa sanaaga qaybta la ydhahdee soo jiifta intay qoraan oo sida gidaarkaa isku simaan ayay ka furi jireen albaabo dabeedna godad baa laga qodayaa aqallo maqsin ahoo fara badanoo sekadahoo soo jeeda buuraha ayaa laga samaynayaa kolkaa kuhuuf iyo anfaaq macnaa godad buuraha ah oo daloola ayay samayn jireen magaalooyin badan oo la tilmaamo inay kunba ku dhowaayeen ayaa nimankaasi ay bineeyeen ilaahay baa wuxuu uhi wathamuuda aladiina jaabuu sahra bilwaad wathamuud qoladii reer hamuudna ilaahay u halaagay aladiina jaabuu ay qadacuu waa kuwii soo gooyay ee jaray asahr bilwaad dhagaxaantii waadulqura ku taalay waadigu waa waadulqura waa dooxe iyo eeriyo ballaadhan baa waadigaa looga jeeda waadulqura meeshay degi jireen bay ahayd dhagaxaantii cascasaaye ku yaalay bay jareen oo ay soo gooyeen oo ay cimaarada ka bineeyeen marka hadda horumarkaana waa laydin siiyey iyo xirfadaha ilaahay uu idin fahamsiiye ma iyo guriga ka samaysanaysaa saasaa markaa iyadana min nicamillaahi bay ka mid tahay qofku bara inuu yeesho bara uu galo inuu yeesho hadduu bara waayana dee sidaynu horeba usoo xustay waa qaxuuntiyaday ku dhacaan taasoo kale eh qofku waxa uu dareemayaa dhibka ay leedahay suuratu nacam suuradda la yidhaahdo suuratu nicam oo suuratu naxlina loo yaqaano haddii aada akhrido qur-aanku waxa uu dadka ugu mano sheeganayo qaybaheeda hore waxa uu ku darayaa guryaha ilaahay uu siiyey dadka guri la bineeyo iyo mid suufka laga samaysta iyo intuban min nicam illaahi bay ka mid nicmooyinka ilaahay xusoo dhulkan ha fasahaadina waa dhulka fasaadka ka daaya asalkeedaba ilaaha kuu nicmeeyey abaalkiisu waa mahadnaquun abaalka nicmadu waa shukri uun ee abaalka nicmadu maha kibir iyo kufri qaala almala'u ladiina kuwii waxay yidhaahdeen istakbaruu min qowmihi qoladiisa ka mid ahaayoo isweyneeyey isagii may la hadale kuwii raacay bay la hadleena mu'miniinta ahaa marka waxay yidhaahdeen gaaladii madaxyoweynta ahaa liladiina istudcifuu kuwii ay tamar daraysteen ama tunjilaacsadeen ama ay ka awood bateen waxay ku yidhaahdeen ee mu'miniinta ahaa liman aamana minhu ciddii mu'miniinta noqotee mustadcafiinta ka mid ahayd waxay ku yidhaahdeen ataclamuuna miyaa ku qanacsantihiin oo ogtihiin anna saalixa ninka la yidhaahdaa mursalun min rabbi ilaahay xaggiisa in laga soo diray waryaaleen ma waxaa aaminsantihiin saalixiinu rasuul yahay way u cagajuglaynayaan qaaluu mu'miniintii waxay idhaahdeen innaa anagu bimaa ursila bihi mu'minuun waxa lagu soo diraanu rumaysanna qaala aladiina istakbaruu kuwii kibray waxay idhaahdeen innaa annaguna biladii aamantu bihi kaa rumayseen kaafiruuna waanu ka gaalownay saasaa ilaahay uxus almala horeynuu soo tilbaannay nooca ay yihiin iyo nooca ay u dhaqmaan iyo dadka dadka waala fasahaadiya inay yihiin mar walba oo awoodda dhaqaale iskeedaba iyo awoodda cilmiya ilaahay insaan uu siiyo inta inta yar buu waafajiyaa sabirkeeda inta yar baa ilaahay waafajiyaa sabirkeeda inta badanina nicmada cilmiga iyo nicmada horumarka iyo ta dhaqaalaha kuma sabri karaan laakiin wayla way la fatahaan oo way la butaacaan oo caalamka ku berenberqeeya saynu arkayno qur-aanku laba tusaale naga siiyeoo taa uu ku muujinayo nicmada cilmiga iyo dhaqaalaha iyo nicmada suldada iyo awoodda waa qaaruun iyo ninkii fircoon la odhan jiray midna awooddii xukunka iyo maamulku dhinaca xun isticmaalay midna tii cilmiga iyo tii dhaqaalaha had iyo jeer waa dadka aan hagaagsanayn labada inta wax ku fasaadiyaan wey marka istakbaru istikbaarkooda waa istakbaru waxa ay sheegaysaa kibir aanay lahayn bay qaateen ila kibirka ilaahay unbaa xaqula keligii subxaana marka way isweyney wuu isweynay haddii la yidhaao qofkani sidaasuu iska dhigay haddii lagu idhaado macnaheedu waxa wey muu lahayn manuu ahayn mid kibra muu ahayn kibirna xaqubuu lahayn liladiina istudcifuu liman aamana min kuwii mustadcafiinta ahaayoo mu'miniina ayay hadalkan ku yidhaahdeen rususha caadadooda waxa ahaa in dadka had iyo jeer ugu horeeya risaalada ay yihiin dadkan masaalix iyo maal iyo manaasib iyo waxba dhowranayn laakiin abuurkoodii caadiga ahaa ku sugan si caadigana u fikiraya aan adduunyo iyo maslaxadiiyo cid kale toona u xidhxidhnayn ilaa waxaan oo dhan waa lagu ibtiloobaay waxaasoo hayn in badan buu shaydaanku hoos galaayoo lagu ibtiloobaa markii ay la hadlayeen may odhanin waar miyaad rumaysan tihiin waxa uu wado saalix laakiin waxay dhahaan saalix ma aaminsantihin inuu rasuul yahay ataclamuuna ana saalixan mursalun min rabbi saalix miyaad risaaladiisa aaminsantihiin inuu rasuul yahay iyagu markaa jawaabtay muminiintu bixiyeen waa mid kaba xeel dheer waxay weydiiyeen may odhanin saalax waan rumaysannahay saalix risaaladiisa laakiin waxay idhaahdeen innaa bimaa ursila bihi mu'minuun shayga lagu soo diraa baanu rumaysanay maxay sheegaysaa taas waxay sheegaysaa isaga iska daa waanu rumaysannahay isaga laakiin shayga uu inoo keenaa baanu rumaysannahay marka waa su-aal kasii baliiqsan oo kasii ka xeel dheer weeye su-aashiiba isaga waanu rumaysannahay daayo waxaanu rumaysannahay shayga uu la yimi iyagiina waxay idhahdeen kaa uu la yimi ka gaalowna had iyo jeerna waxaa la ysku haystaa rasusha manhajka ay sidaan ashkhaasta shaqsiga ma ahe waxweeyaan shayga uu la socdo ee manhajka ahee wax bedelaya manhaju taqyiir waayo rasuulallaahi moxamed sala allahu calayhi wasalam dee quraysh wuu iska dhex joogi jiray iyagoo aaminsan oo ammaanadooda u dhiibi jiray oo garsoorka iyo xukunka u dhiiban jiray waxay isku qabtaan oo ay jeclaayeen ayuunbuu keenay uun towxiidkan iyo waxyigan iyo risaaladan dabeedna markaasay baddu buurta hirdiray oo ay xanaaqeenay cirkaa mareen gaaladu adiga kuma diidanaa aayaadka ilaahay bay diidayin baa qur-aanku tilmaamaya waaya leanna waxay ogyihiin oo keenaya taa shaygan manhaj ka yimi inuu yahay mid wax bedelaya wixii haysteenna meesha ka saaraya xumaa shay wanaagsan oo la mahadiyeyna dhisaya taasay ogyihiin facaqaruu naaqata hashii bay gowraceenoo wacatow waxa ay ka santaageenay ka kibreen can amri rabbihim ilaahooda amarkiisa wa qaaluu waxay idhahdeen yaa saalixu saalixow i'tinaa waxaad noo keentaa bimaa tacidunaa waxaad nagu cabsiinaysa bal iska keenoo soo deji in kunta min almursaliina rasusha haddaad ka mid tahay wax waxaad nagu cabsiinaysa cadaaba keen fa akhadatum waxaa ku dhacday gilgilashu dhulka uu la gilgishay faasbaxuu waxay noqdeen fii daarihim guryahoodii jaahimiin kuwo jilbaha u wada dhacay afkay goosteen afgembi bay u dhaceen arrinkoodii halkaas ku dhammaaday hashiibay gowraceen qur-aanku wuxuu tilmaamay fatacaada facaqab hal nin intuu mindidii laacay oo u qaatay inuu ama boqon gooyo ama dhuun dhabay labadabaa lagu tilmaamaya dhaawaca meel lagu dhufto aan laga kici karaynba caqriga la idhaahdaa markaa boqongoynteenu isticmaalaa mararka qaarkoodna dhundhowga waa la yidhaahdaa gowraca geela la gowraco kaasaa naxri iyo dhundhow waa la idhaahday marka ninbaa gowracay iyaga ka mid ahaa haddana ilaahay wuxuuhi way gowraceen oo iyaga dhammaantood baa lagu wada eedeeyey sababtu waxay ahayd way la khatideen way la soo farsameeyeenoo wax lagu soo tashaday bay ahayd sidaa daraaddeed baa shareecadeennu ay qabtaa dilka loo yaqaano tamaalu ah attamaalu shayga fiqiga islaamigaa loo yaqaano dilka heshiiska ah cidda ku kusoo heshiisay unbaa lagu qaadaa kiiskiisa xataa mid ka midiiba ha fuliya hadday soo heshiiyaan mu'aamaraday tahay oo midi fuliyo inta kalena waa la raaciyaa sidii uu cumar ibnu khadaab qoladii reer yamaneed ugu qaaday marka taasi waxay tilmaamaysaa qof kasta oo ficil xun ka qayb qaata ilaahay agtiisa waa ku eedaysan yahay yuu gacantaba saarine qur-aanku wuxuu tilmaamay sagaal nin inay abaabuleen dadka ku abaabuleen hashan mucjisadaa inay dilaan ninkanna mindida loo dhiibay uu fuliyey suuratu namli haddaad akhrida ilahay wuxu uhi wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahdin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun qaaluu taqaasamuu billaahi lanubayitanahu waahla uma lanaquulanna liwaliyihi maa shahidnaa mahlika ahli wainaa la saadiquun waa iyagii oo khadkii dejinaya oo aan mirno oo sidaan idhaahno oo dabeetana aan dafirno intaynu dilka geysanno aan dafirno waxaasaa la yska dhaadhicinaya sidaas daraaddeed baa waxay ku dareen haddana cinaad hadow cadaabka keen isagiina dee ilaahay buu baryay rasuulku ilaahay unbuu baryaya baryada u dambaysa ee rasuulkaasi codsiga u dambeeyu qadimana jawaabtiisu waa cadaabkaa fa asbaxuu fii daarihim jaahimiin rajfadu iyo sayxadu way islaazimaan mararka qaarkood qur-aanku sayxu tilmaamaa qaylo mararka qaarkood rajfa gilgilasho iyo gariir waayo waxaa iska macruufa sida cilmiga fiisigiska macruufka ku ah shay kasta oo qarax sameeya gariirkiisana u wataa marka nimankan gantaalihii ilaahay lagu hurgufay baa gariirkan iyo codkan iyo iska lahaa qayladii iyo gariirka labadaba iska lahaa <clears throat> waaya fa asbaxuu fii daarihim jaahimiin nimankii xaafadihii ay deganaayeen bay afka goosteen afka u dhaceen itaaldarradooday ka turjumaysa raggii isla fagadh yidhi ee kibray way kibirsanaayeen way fadhiisan kari waayeenba si caadiyana way u jifsan kari waayeen waxna way iska difaaci kari waayeen laakiin way tu'sadeen qofkaasu kolkuu afgambi u dhaco itaaldarrada halka u dambaysay sheegaysa de nin ilaahay qabtay kabtiima yeela fatawallaa canhu wuu ka dhaqaajiyey xaggaasuu uga dhaqaaqay nabigii la odhan jiray nebi saalix markii ummaddiisii la rogay uu dhaqaajiyey uun waqaala wuxuu uhi yaa qowmi tolkayow laqad ablaqtukum waxaan idin soo gaadhsiiyey risaalata rabbi fariimihii fariintii iyo waxyigii ilaahay ii soo dhiibay waan idiin keenay wa nasaxtu lakum waanan idinla taliyey oo waan idiin daneeyey walaakin idinku laa tuxibuuna annaasixiin ma jeclidin wax idiin daneeyaba wax idiin daneeya idaan doonaynin oo idinla taliya arrintani waxay tilmaamaysaa markii la rogay kadib buu hadalkan gudbinaya wuxuu arkay foolxumada meesha ummadahan ku dhacday iyo siday u duloobeen iyo sida ay u kala tegeen wixii uu la doonaya waxa nimankan ku dhacay muu odhanin sidii soomaalida ay odhan jireen haddii lagu diido in la jabo ma jecesha isagu xaggaa kama duulayee ummaddan ehelkiisa ahayd ee rogmatay ee ayaan darradu ay ku dhacday buu ka murugaysan yahay waa nooc dareena ah, ka jiriiroconayo inay badbaadi lahaayeen ayuu jeclaan lahaa laakiin kol haddii ay taa diideen waa kaa anugu wixii waajibkayga ahaa qabtay waanaan idiin daneyn waase garan weydeen waa maqaaladu nebi maxamed ku lahaa oo kale qoladii reer beder kufaartii beder ku ku baktiyey ee lagu laayey intuu bakhtigoodii ururiyey ayuu booraan weyn ku guray oo qaliibu bedrin la idhaahdo booraantaasi ku raseeyey dabeedna wuu isdul taagoo wuxuu lahaa hebelow hebelow hebelow magacyadoodii buu tiriyey nimankii <clears throat> maka looga soo qaxay oo meeshan afka goostay ayuu magacyadoodii tiriyey war wixii ilaahay noo ballanqaaday annagu waanu helay wixii ilaahay idiin ballanqaaday ma hesheen ilaan iimaan laawo inuu adhaxda jabiyuu ballanqaadee tii ma hesheen annagu nasrigii ilaahay waanu haynaaye sayuhzamu ljamcu wayawalluuna dubur bal saacatu mawciduhum wa saacatu adha wa amar ballantii waa haynaa idinku ma haysaa cumar baa yidhi maxaad kala hadlaysaa qowman qad jayafuu ee dad tawafay oo bakhti ah waanay jawaabayninune kama maqal fiicnidin buui sidaa idinku u maqlaysaan oo kale unbay u maqlayaan waanayse jawaabayn dadku marka ay had iyo jeer garan waayaan cidda u naseexaynaysa ee dantooda haysa ee horu marinaysa ee halaagga kala dagaalamaysa kolkay garan waayaan waa marka ay marka ay kodada iyo karkaarka weydaaranayaan way afka qoosanayaan marka ay dabaca raabaan ka halaagaya ee laga yaabo inuu fitneeyo diin iyo dunyaba seejiyo een adduun iyo aakhira toona u haynin ummaduhu kale hadday kaa dabaca raabaan qur-aanku wuxuu ina barayaa oo ay dhagaysan kari waayaan ka dantooda wadee diin u sheegaya horumar u sheegaya naseexo u sheegaya ee xaq u sheegaya dhagaysan kari waayaan arrinkooda waa ka wa luuda nebiga luud la yidhaahdo wa arsalnaa luudan weyn ismi walba ficil munaasib ku ah unbaa loo soo qadari fasaxadda qur-aankay ka mid tahay wixii la iska fahmi karaya inuu jaro wa ilaa hamuud bay markii hore ahayd wa ilaa hamuuda arsalnaa baa ku jirta ilaa hamuuda laakiin ficilkiioo toos mucada u aba ah halkan maxduufa ah. wa arsalnaa luudan nebiga luud la yidhaahdo waxaan u dirnay ilaa qowmihii bay ka dhigantay nebi luudna baa ilaahay u diray isagoo erga ah oo gaalnimo iyo xumaan uga digaya id wakhti ka waran oo taariikhdiisa u sheeg ummadda qaala liqowmihi qoladiisii buu nebi luud ku yidhi ata'tuuna alfaaxishata war ma foolxumaa la timaadeen wax ceeba maa sabaqa kumaanu idinka horraynin bihaa iyada min axadin min alcaalamiin caalamiinta wax soo maro shakhsi idinkama horaynin foolxumadu maxay tahay wuu sheegay innakum la ta'tuuna arijaala waa raggiibaa u tegaysaan miyaa shahwatan idinkoo wax ka dayaya oo u hamoonaya min duuni nisaa dumarkiina waa ka tagteen bal antum qowmun musrifuun dad xadgudbayaaba tihiinba kol halkaa maraysaan sidaasaa nebigaa ilaahay uu kaga warrama qolo waliba gaalnimada waxbaa u weheliya foolxumo kale marka qoladan waxa u weheliya gaalnimada maa yusama bilinxiraafi alfitri akhlaaqdoodii oo leexatay iyo abuurkii wanaagsanaaye insaanka oo leexday bal abuurkii fidriga ahaa xataa xayawaanku lahaa oo xayawaanku dee labku lab wax kama dayo marka sidii ilaahay u abuuray fidradii insaanku u lahaa ee xayawaanku u lahaa tiibay ka tegeen isagoo yaabsan isagoo u diidaya isagoo ku inkaarsan wuxuu ihi warma waxaa la timaadeen foolxumo aan cidiba idinka horreynin aayaddu waxay caddaynaysaa waxaan la yidhaahdo camalu qowmi luud oo nin nin wax ka daya inay kuwan ugu horreeyeen ilaan cunsurtu kolba meel bay kasoo bilaabmaysa shirkiga iyo gaalnimadana wuxuu xadiidka saxiixi tilmaamayaa inuu qowmu nuux ka soo bilaabmay kuwana ceebtana ka soo bilaabantay waa yaabsan yahay nabiga waa se u digayaa waa u diidaya waar ma raggii baa wax ka daydeen idinkiioo dumarkii ka baydha ilaahay ugu talagalay waar dee sidaas waa israaf iyo xadgudub waanadaas u jeedinaya ula hadlaya weliba markuu taa u diiday badiil buu keeno waxa uli haa ulaa'i banaati hunna adharu lakum waar hablahaygana aba xalaaliga inaahay guursada haddaad doonaysaan hablahayga waa kuwan may dhagaysanin ee waa diideen waa arrin aada iyo aada u foolxun oo qofka abuurkiisu caadigaya oo maaragtay la yaabayo kolka se insaanka abuurkiisa uu leexdo waxaani wuxuu u noqonayaa wax uu dabada ka riixo oo wadwado oo dee laga yaabo bayna suuqu samaysto ummadaha ilbaxnimada inoo sheeganaya gaalada wadamadooda in fara badan oo ka mid ah qolyaha weliba yurubta la idhaahdo waxaa codeeyey baarlamaanadooda waxay ku codeeyeen ma taqaanaa in raggu iswaxeeyo oo weliba loo ictiraafay inuu xaas yahay labada meel wada jooga nin nimanka ah ayaa loo ictiraafaya inay qoys yihiin qoysasla qoysasbaa la biiliyaa haddaad maqasheen oo la siiyaa arsaaqadooda iyo wixii ay u baahan yihiin labada nin isqabaana way ku jiraan qoysaskaasi la qabso la soco waaya kolkaasuu isagii dabeedna isku dayayaa mid ka midihi inuu isyaro naageeyo oo uu iska eh, baadi doono wixii lagu yaqaanay dumar haddii ay tahay ismarmaroorintii iyo isjilcintii iyo dumarkii maaragtay naasi ay lahaan jireen iyo hormoonadii jirka wax laga bedelo iyaba waa cajiib iyaguna kolka halkaa marayso waxaay ay samaysteenba ururo qowmuluudku ururay samaysteen ururadaasi mudaharaadkooday leeyihiinoo murankooday leeyihiinoo xaqooday raadinayaan way sii wadwadayaan weliba markaasaa waxaa kaloo loogu sii daray in haddii noocaa la farageliyo oo arrimahooda laga hadlo ay tahay wax ay aaminsan yihiin ama ay xiiseeyeen in laga hortegayo oo diin ahaan looga hortegayo oo dadkani waxay jeclaadeen daraaddeed lagu cadaadinayo markaase aada loo difaacayaa weliba wala difaacayaa waxaan aada ula yaabay ilaan dadku hadduu gobonnimadu ay ka dhimato wax walba wuu ku dhaqmi doonaa waxay ii sheegayeen dadka halkaa jooga nin soomaaliya ayaa mid ay walaala yihiin buu soo qaadi kari waayey oo soomaaliya jooga wuu soo kaxayn kari waayey waddoodii waddadii u mari lahaabaa ku adkaata ma taqaanaa waddadan u maray markaa <laughs> subxaan allah wuxuu ihi mid noocaas ahoo xaggaa jooga oo aanu isku qoysnahay oo labadayad isku lamaanah ayaa diin ahaan dadkayagii igu cadaadinaya ninkiina wuu iman kari saaxiibkayna waa iman kari la-yahay marka de waxaan u baahanahay maadaam la igu cadaadinayo arrintaa diin ahaan in ay garab gashaan ma sidaasaabaa yidho calatuulba ayaa qalinka loogu duubay markaas de isagu inuu walaalkii keenaa unbuu waxaan imaydde agtooda oolina waaba walaalkii inuu walaalkii keenaa unbuu doonayay dee markii wlin markuu yimidna wuxuu bal iska shaqatay waxay noqotay wax cajiiba eh? iyo dee wado maaragtay dadku qofkii iimaan lihi uu kaba khajilayaba xataa wax kusoo saarkeeda iyo marideeda uu ka khajilayaba yaanay dhabba ka ahaanin laakiin inuu filim noocaasa qofku matalo waxaad u foolxun bay noqoto iyo dee hungurigu inuu meelo badan kula geli karo ummadaha in sidan loo dilo oo akhlaaqdooda heerkan la gaadhsiiyo wax badan baa yuhuuddu ka dambeeyaa oo ummadda had iyo jeer rumuud laguma wadi karo sidaa doonto looma leexleexin karo markay leeyihiin akhlaaqdooda iyo raganimadooda iyo shahaamadooda kolkay ummaduhu leeyihiin waa dad mabaadilahoo tashanaya oo kaa hor imanaya laakiin markay noqdaan dad jaanjaamay oo hamadoodu hogaaminayso oo kolla xagga ragga ay u kaxaynayso kolla xagga sinada ay u kaxaynayso kolkay noqdaan waa dad si dhib yar loo hogaamin kara ummado marka halkaasay inta badan yuhuuddu ururada yuhuudda arrimaha aada iyo aada u abaabulaan waxaa kaloo arrintan Ehm, ay ku salaysan tahay mabdii la odhan jiray dimuqraadiyadda dimuqraadiyaddu waa waxyaabaha ay sugayso weeye ila waa xorriyadda qofku inay mudlaq noqoto sii daysnaato weeye hadduu dimuqraadiyaddii baa sheegaysa qofkani maadaama uu waxaan doortay inaan la caburinin oo loo diidin dimuqraadiyadda meelahan dadkeennu intay minbarada iska fuulaan iskaga yaro dhololaan ay idhaahdaan dee dalku waa dimuqraadi dimuqraadiyad baynu qaadanay dee dimuqraadiyaddu waxay sugaysaa waxaan la yidhaahdo qowmiluudka camalu qowmi luud bay sugaysaa in raggu isguursadaabay sugaysa ee isguuriya inaan odhanina uu meel wada joogo taasay sugaysa marka dimuqraadiyadda dadka qaarkood baa asalkeeda qalad ka fahamsanoo waxay idhaahdaan wax kale maahe waa wada tashi uun waa qof aan muaqaf ahayn oo aan mabda'aasi waxa uu yahay akhriin weeye waa wada tashi uunbay ku odhanayaan oo sida islaamkuba shuuro uu u leeyahay ayay tanina wada tashi uun u tahay wadatashi maaha waa mabda'dan oo caqiidadiisa leh oo akhlaaqdiisa leh oo dhaqankiisa leh oo waxaana ay ka mid yihiin marka in runtii dadku dee ay iskaga maaragtay iyagoo acyaanahoo dee ummaddii hogaamin u ah ay waxaa iska yidhi yidhaahdaanun ma ahee islaamku wuu leeyahay shuuro iyo wadatashi laakiin dimuqraadiyaddu shuuro keliya maaha wadatashi keliya maaha waxanaa weheliya waa xorriyad waa doorasho ka imanaysa shacbiga oo hogaamintuna ay ku xukumayaan mina shacbi ila shacbi baa la ydhaahdaa waa dadku wixii ay doorteenoo xaggooda ka yimi oo madaxdu inta ay u habeeyaan ay ku maamulayaan ilaahay oo la diidaya hadday tahay akhlaaqdii oo meel laga dhacaya hadday tahay xumaan nooc kasta haddii la dooranayo dadku wuxuu doorto waa dooran yahaybaa agtooda taagan marka in arrinka lagu baraarugsanaada aad bay muhiimu tahy wuxuu marka had iyo jeer dadku dhulka marmaro ee meelaha soo warwareego ee ummaduhu debadda ay ka soo noqdaan dee cudurkan waa lala soo noqonayaa garo cudurkan waa la sheegayaa dad qabaa ah inay jiraan dad qabaa inay jiraan oo dee meelaha ka soo noqonaya waaya wamaa kaana ma noqonin buu ilaaha yidhi jawaaba qowmihi qoladiisii jawaabtoodii ilaa an qaaluu inay yidhaahdeen mooyaane akhrijuuhum min qaryatikum waar magaaladiina ka mastaafuriya furiya luudiya inta la socota maxaa lagu eedeeyey innahum unaasun yatadaharuun waaba dad isnadnadiifinaya innagaaba isukee nadiifinaya fa anjaynaahu wa ahlah nuuxiiya intii ehelkiisa ahayd waanu nabadgelinay ila mra'atahu ooridiisii mooyaane kaanat min alghaabiriin waxay ka mid ahayd kuwii cadaabka ku hadhay wa amdarnaa calayhim waxaanu ku shubnay madaran roob cadaab sida roobkaoo kale u qulqulaya ayaa lagu hurgufay fandur waxaad eegtaayood u fiirsataa kayfa kaana siduu noqday caaqibatu lmujrimiin dembiilayaasha cidhibtoodii halkaasay ku dambaysa jawaabtoodii tanunbay noqotay buu ilaahay markuu ilaahay ku leeyahay nimankii wax kale kumay jawaabina waxaanay ku jawaabeen waa wax lala yaabo weeye bal u fiirso halkuu kala hadlaya halkay ka hadlayaan bal hoos u eeg jawaabta bayaankaa u jeediyey iyo dacwaddaa uu qadimay iyo jawaabtu talow ma isleeyihiin ma isku dhow yihiin ma isu qalmaan maya jawaabtoodii wax kale may noqonin ee waxay yidhaahdeen isaga iyo inta la socota nebi lood erya asalkeedaba qofka muslixa ah ee wax wanaajinaya dadka mufsidiinta ahi halkay uga bilaabaan waxa weeye eryadaasaa looga bilaabaa mastaafuriya xidha cunaqabateeya sababtu waxa weeyaan adii la odhan xataa muwaadin kasta aado jinsiyadaa laga saxbinaya laga qaadayaa markaa sababtuna waxa weeye waynaan wada joogi karaynu wey leannahu iska xejin mayno wuu inala soo kacayaa hadduu shaygan sii wada wanaagga ahoo sidaa aynu ku dayno la tartami kari mayno dadkii iyo ciddii fidrada lahayd baa wuu kaxaysanaya saa darteed ina weydaariya adiga arkaya qisaska ambiyada markaad akhrido nebi ibraahim baa la mastaafuriyey oo nebi muuse oo nebi ciiseaba caalamka kore ilaahay u geeyay oo nebi maxamedo caleyhi salaatu wasalaam saasay u socoto halkaasay cuskadeen markii waxaa adow cajiiba eedaynta lagu soo ogay waa maxay innahum unaasun yatadaharuun waa qaar isnadiifinaya nadaafaddu goormay noqotay dembi iyo kiis qurunka iyo wasakhduna goormuu noqday ammaan iyo xarago dee waa markuu qiyamku leexdo marka dadka qiyamkooda iyo dhaqankooda uu leexdo waxa nadaafadda iyo dahaarada iyo udgoonka ayaa ceeb noqonaya qurunkanina wuxuu noqonayaa ammaan buu noqonaya iyo horumar iyo reer magaalnimo iyo xarago ayuu noqonaya waa kaa kiiskaasaa lagu soo oga qofkii haddii diin lagu eedeeyo dee ka kale waxa qiimalo la diin la-aanta diin buu leeyahay cibaaduu leeyahay mabda' buu leeyahay qofkiioo lagu eedeeya waxa ay sheegaysaa intaa inta ka horjeedaa inay ciddan ammaan ka tahay agteeda oo ayaan darada weyn marka ummadu leexdaan ee madaxa minjo loo rogo ayuu wanaagu xumaan noqdaa xumaantuna wanaag noqotaa waa qisadu waxayna baraysa wey innahum unaasun yatadaharuun mar haddayna qulunkeenii diideen mar hadday isnadiifiyeen dee joogi kari mayno wada joogi kari mayno erya markaasaa isagii iyo ehelkii sida ilaahay uu nabadgeliyey ehelka waxaa ka mid ahaa dee habartiisi laakiin habar guuldarro badan bay haydoo isaga ha ka ag dhowaatee iyagay liiskooda ku qornayd oo ay ku tirsanayd basaasad bay u ahayd balaayadaasay horkici jirta ilaahay markaasuu ka reebay halkaasaa lagu halaayay daraba allaahu maalan liladiina kafaruu imra'ata nuuxin wa mra'ata luud labadaa dumara nebi luud iyo nebi nuux ooriyahoodii ilaahay tusaalu idinka dhigay kaanataa taxta cabdayni min cibaadina saalixayni fakhaanataahumaa falam yugniyaa canhumaa min allahi shay-an wa qiila dkhula annaara maca adaakhiliin naartiisaa ilaahay uhi gala labadii nebi waxba way anfici kari waaye marka qof wanaagsan qof xunoo qof wanaagsan ka ag dhow xumaantiisumaa lagu qaadaya kaanat min alghaabiriin haabirka waxa wey ayilbaaqiina fi lcadaab kuwii cadaabka ku hadhay bay noqotae kuwii badbaaday may noqonin ehelkiisii wuu badbaadi waayey nebi lood ooridaasi way badbaadi weyday maadaama iimaan la-aan iyo akhlaaq xumo wadatay waxa ilaahay uu ku tilmaamay habku u cabirayna uu yahay nimankaa gantaalaha iyo sawaariikhda uu ku hurgufay inay sida roobka u yaacayeen roob baan ku shubay baa ilahay sida dhibicdoo kale ayaa cadaabkiisii uu sii daayay iyadoo dhulkana lala rogay sida qur-aanku meelo kale uu ku sheegay sidaasaa mujrimka cidhibtiisu waataa kuwaa kuma gooni ahae dembiilo kasta cidhibtiisu waataa inuu ilaahay dhulka la rogu ka argoosta weyn wa ilaa thamuud wa ilaa madyana akhaahum shucayban nimankii reer madyan la odhan jiray waxaanuu dirnay walaalkood shucayb nebi shucayb baa loo diray qoladii reer madyan iyaga laftigooduna waxa ay degi jireen uun eriyadaas ayay degi jireen mandiqada waqooyiga ee sacuudigaay degi jireen iminka intaa isku ah qaala markaa wuxuu uhi yaa qawmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin hayru ilaahay un caabuda cid kale malihidin qad jaa-atkum bayinatu min rabbikum mucjisa idiin timi ilaahay xaggiisa fa awfu lkayla waalmiisaan kaylka dhammaystira waa galaanka miisaankana dhammaystira waa kafadda walaa tabkhasu nnaas dadka ha ka dhibina ha ka nuqsaaminina ha ka baqaasiina ashyaaahum shayadooda waxay miisanayaanay xaqu leeyihiin dadka ha ka goosanina walaa tufsiduu fil ard dhulka ha kharibina bacda islaaxihaa intuu ilaahay cadaalad ku hagaajiyey intuu ilaahay wanaajiyey kadib daalikum khayru lakum kaasaa idiin fiican in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin nabi shucayb saasuu isaguna ummadii ummaddiisii ula hadlay taariikhdooda iyo qabiiladoodii abtirsimada ay ahaayeen iyo sanadku intuu ahaa iyo arrimahaasoo dhan qur-aanku ma gelaya cibrooyinka iyo casharada laga qaadanaya halka ayaa u ka warramaya horaynu usoo nidhi ummad walba gaalnimada waxa uu helinaysa arrin kale oo foolxumo ah oo dheeraada ah kuwaa hore haddii ay khalkhal ku sameeyeen xagga akhlaaqda kuwanina khalkhal iqhtisaadiyay sameeyeen dhaawac iyo dulmi xagga dhaqaalaha ah. oo dhibaatada ummadda laga soo gaadhsiiyo maalkeeda iyo horumarkeeda dhaqaale waa mid wada taabanaya wada damqaya mararka qaarkood dagaalkaba ka daranba dagaalka wuu ka daran yahay dhaawaca ikhtisaadiga ah ee ummad ku yimaada waayo waa cunahoodiiyo iyo hungurigoodu taabanaya taa daraaddeed ba had iyo jeer dadka ammaanadaa ummadda u haya ay tahay inay aada uga fiirsadaan oo ixtikaarka waxaa la yidhaahda ay iska ilaaliyaan almuxtakiru khaati waljaalibu marsuuq xadiidkii xasankaa nebigu waxa uu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam qofka maalka eh, qofka ka qufulanaya raashinka dadku cunaya si uu aada ugu qaaliyeeyo adduun badan uga helo waa gefsan yahay khaati gef weyn buu ku dhacay halka uu duceeyey qofka wax badan soo waalidaya wax badan dadka gaadhsiinaya isaguna waa marsuuq ilaahay arsaaqaya oo albaabada arsaaqada u furaya qofka muslimka ahina maaha mid naftiisu ay u daran tahay une bulshada aad iyo aad buu ayuu maaragtay ugu naxariisanaya mar hadduu ammaanadan gacanta ugu hayo rasuulku wuxuu leeyay sala allahu calayhi wasalam raxiba allahu mra'an samxan idaa baaca wa ida ishtaraa wa ida iqtadaa ilaahay qofa u naxariista markuu wax sii iibinaya iyo markuu soo iibsanaya iyo markuu dayn qaadanaya naxariis ku dara naxariis ku dara haddii qofkii ganacsadaha uu idhaahdo wallaahi maanta way kala go-daye Ehm, boqolkiiba saddex boqol ka dhig jaaniskan unbaaba kusoo marae kirooyinka aad iska bixi sidaad kabaha subka tidhi waa khatar cadiim waa laga wanaagsan walaalahaba maad naxariisane marka balta aad iyo aada looga fiirsado wax badan oo qaaliyoobay baa laga cabanayaae waxna waa wax dee iska jiro oo caalamkaoo dhan ka dhacay oo duruufi keentay laakiin intaynu ka hadlaynaa waxa weeye waxyaabaha had jeer ku yimaada kala go-a ah. kala go-a ah waxyaabaha ku yimaado ee kala go-a ee kala go een daraaddeed aada loogaga faa'idaysanayo dadka lagu dhibayo ah laga fiirsado marka nimankan edabdarrada ku dhacday waxa ay ahayd xaggii dhaqaalahay qalloociyeen markaasaa kafadda iyo miisaanku shaydaanku u dhex fadhiista galaankana way nuqsaamiyaan miisaankana way nuqsaamiyaan waa qofka damaacinimada ugu liidata weeye waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun aladiina ida ktaaluu cala annaasi yastawfuun waidaa kaaluuhum aw wasanuuhum yukhsiruun waa damaaci moogta markuu dadka ka soo miisanayo aad buu jecelaya in loo dhammaystiro laakiin markuu sii miisayaabuu river iyo lisan ku samaynaya hoosu jaraya marka labadaa arrimood ayaa oo khatarteeda leba ilaahay uhi kaylka iyo miisaanka galaanka iyo kafadda ibnu cabaas baa wuxuu ku lahaa dadka shaqaalaha ah waar arin ummado hore lagu halaagay baa gacanta ku haysaane inaga ilaaliya oo kafada iyo miisaanka dhammaystira addoomaha iyo dadka shaqaalaha ah ayuu ku waalin jiray waar qowmu shucayb baa lagu halaagay intay kafada iyo miisaanka qalloociyeen war iska ilaaliya oo inaga hagaajiya kafada miisaankii waxaa la mid ah wax kasta oo la cabirayo oo iminka kani waa makiilaadkiiyo mawsuunaadkiiy masaaxaadkiina waa la mid wixii mitirka la saarayay iyo wixii waarka la saarayay iyo wixii fuurhka la saarayay iyo wixii tallaabada iyo wixii kilomitir lagu qiyaasayay iyaguna baabkan ay soo galayaan waxaa sidoo kale la mid noqonaya kamka iyo kayfka shayga shayga kamkiisii haddii laga hadlay kamkiisa waa inaan la nuqsaaminin waxa la kala iibsanayo tiraa heshiis lagu yahay tiradaa waa inaan la dhimin waa inaan mar kale la dhimin tayadiisana kuwaa la tigiyo kuwaantatiga waxaana yidhaahdaan shayga tayadiisa iyo tiradiisa sidaa loo diiday in la dhimo shayga tiradiisa ayay xaaraan u tahay tayadiisana in la dhimo oo haddii imika aad alaab soo samayso oo alaabtii iyada oo koobiya originaal aada uga iibinayso qofkan noocan unbay noqonaysaa waa inaad u sheegto oo tidhaahdo asalkii maaha waa tijaariya la soco hadaad haddaad mid midaan waxba akhriyaynin oo iska qaadanaya unoo dhalaalkiisa eeganaya dee u sheego waxaad tidhaahdaa ma originaal baa doonaysa mise kii tijaarigaha ilaa way kala tayaroon yihiin maya waxaan doonaya kaa asalka ah haddaba kii asalka ah maahee waa kii noocan ahaayee ka hooseeye la qabso taywan iyo jabaan kanaa waa taywantiyo dee saa la soco kii jabaanka ah ee doonaysay maahe marka isagu ha ku galo kolkaasoo ha iska kaa baayaco ila isku qiima maahe waa tusaalen wey tusaalan wey marka yaan loo qaadanin galaankan iyo kafadan islaamuhu dul fadhiyaan oo keliya laakiin baac mushtarigii haddaad dawadii dee kaab sooshii wax kale aad tidhahdo war kimikal la sheegaya dad caynkaa sameeye war kimikalka iska yareeyo aniga ii buuxiyo kaabsoolkun ii buuxi kii warshada haddaad u sheegto heshiis noocaasa la gasho oo dadkii aad uga iibiso wax dee caadiya ah, wixiina uu yahay wax siloona ah. waa cudur aad u khatar badan weliba kan kasii daranba oo kasii dhib badan dadkii way daldalayaanun mana bogsanayaan leanna hooste ka cunanta waa wax aada iyo aada foolxun wey marka in laga fiirsado addoonku mu'minku wuxuu kaga duwan yahay qofka kale gaalka ah gaalku adduunyunbuu doonaa laakiin qofka mu'minka ahi ilaahay buu iska eegaya ilaahay wuxuu ogol yahay ayuunbaa uu ku tallaabsanaya mar walow tallaabo qaadayba talow ilaahay ma ogolyahay talow ilaahay ma diidan yahay talow ilaahay ma kugu cadhoonaya mar walba isaga waxa uu heliya shayga loo yaqaano waacidu nafsi tamiirkiisaa mar walba wixii xun u diidaya waataa nasku uu daba dhigayoo qaaciidadaa aynu bixinay inay wada husaynayso waxa kugu daliila ilaahay baa wuxuuhi walaa tabkhasu nnaasa ashyaaahum dadka ashyaadooda ha ka nuqsaaminina macnaa shaygu shaygu waa caam maaha makiilaadka iyo mawsuunaadka waxaan la miisaamaya iyo waxaan la galaandarayo qura maaha shayga qofka uu kaa iibsanayo uu kaa qaadanayo adduun ku bedelanayo isagaa yeeshay haddaba ha ka baqaasi ha ka nuqsaamin nuqsaantu dhan kastaba ha ahad sidaasuu yihi waxaa kaloo aayadda aad ka aragtay haddii khalkhalkaa iqtisaadigii uu dhaco khiyaamadani dadka ku badato qishkan iyo isweydaarkan ummadda dhexdeeda yanaado waa ifsaad fi lard walaa tufsiduu fi lardi bacda islaaxiha dhulka cadaalad baa hagaajinaysee cadaalad darada ka daayaya ifsaadka dalikum khayrun lakum in kuntum muminiin saas wey dalikum khayrun lakum xalaashaasaa kuu khayr badan xaaraantuna waa ayaan daro badan bay leedahay xaaraantu waa wax ilaahay daba socdo xalaashuna waa wax ilaahay garab taagan yahay oo kuu barakaynayo inuu qofku saa u xisaabtamo wey dhaqamadii foosha xumaaye kale gaalnimada u helinaysa buu ka waaniyo waxau walaa taqcuduha fadhiisanina bikulli shiraadin jid kasta jid kastoo la mara fadhiga aad fadhiisanaysaan iska daayoo jidgoynta ka baxa tuuciduuna idinkoo dadka u hanjabayoo cabsiinaya wa tasuduuna can sabiili illaah jidka ilaahay waxaa ka duwaysaan man aamana bihi qofka ilaahay rumaynaya wa tabquunahaa jidkii ilaahay baa doonaysaan ciwajan inuu noqdo mid qallooca taana iska daaya wadkuruu xusa nicmada alleh id kuntum qaliilan kolkii ahaydeen tiro yar wax yarba ahaydeen fa kaarakum markaasuu idin badiyey dad iyo duunyaba waa idin siiyey xusataa wanduruu eega kayfa kaana siduu noqday caaqibatulmufsidiin kuwii dhulbi'iska ahaa ee hortiin soo jiray balhadaraadkoodii eega wa in kaana daa'ifatun hadday ahaatay koox oo minkum idinka idinka midihi aamanuu kuwa rumeeyey biladii ursiltu bihi kii la igu soo diray oo xaq ah hadday qaybi rumaysay bulshadiinnan wadaa'ifatun lam yu'minuu qolana aanay rumaynin oo uu bilaabay qaybsan kii aad qaybsamayseen fasbiruu xejista sabir yeesha balaayaa soo socotee xataa yaxkuma allaahu baynana jeeroo ilaahayna kala xukumayo wa huwa khayru lxaakimiin kuwa wa xukuma isagaa u khayr badan ilaahay balaayaa dhacaysa kol haddii la qaybsamoo la kala baxaye Ehm, qolana ilaahay wuu badbaadinaya qaarna wuu rogayaae dee ku talagala buui maxay islaama waanadiisiibuu sii wadaado akhlaaq xumada xagga iqtisaadkay la yimaadeen waxa u helinayay burcaduna way ku badnay jidhka ayay fadhiisan jireen marka siraadku jidhka waxay u fadhiisanayaan dadka nebigan ku soo socda wacdiga ka qaadanaya dhagaysanaya ee rumaynaya ayay leeyihin xaggaa u baydh u tegi mayside meeshan annagaa fadhinoo mari mays ninkana arki maysiday weydaaro sidii ay rasuulkaba ku ahaayeen sala allahu calayhi wasalam nebi maxamed dadka had iyo jeer carabta ee yimaada xajka iyo wufuudda waxay isku dayi jireen inaanay nebiga arag ay jidka u fadhiistaan ayay isku dayi jireen marka jidku mid eh, maxsuusa ama maadiyana waa noqonayaa la taaban karayo maxsuusa mid macnawiyana wuu noqon karaa macnaheedu waxa weeye jidkii loo marayay rasuulkay fadhiyaan ka bay leeyihin rasuulkiiyo dadkuiyo ishelin wey jid macnawiyana uu noqon karaayo jidkii ilaahay ee islaamnimada ee jannada loo marayay kaana waa fadhiisateenoo ciwaj baa la doonaysaan tabquunahaa ciwajan inuu jidkani qaloocmo diin hagaagsan dadka waa u diidanta diin hagaagsan inay dadku helaan waa u diideen jidkii ilaahay ee toostaabaad diideen labada macno buu noqonay nicmadii diinta kadib waxaa la xusuusiyey nicmadii adduunyadaoo ilaahay wuu idin badiyey idinkoo yar dadku hadday bataan oo ay dee yihiin dad iyo wanaag isu kaashanaya ammaanteeday leedahay hadday bataan oo baadil ay isu kaashadaanna iyo inkaaraheeday leedahay marka laandheeranimada iyo gobonimadu waata dadku diin iyo xaqa isu kaashanayaan weyn haddii kale waxay soo galaysaa alhaakum takaaur xataa zurtum lmaqaabir fakaakum bal hadda eega kuwa idinka horeeyay mufsidiinaha cidhibtoodii cidhib xumada ku dhacda waxaa kaloo calaamad uga dhigay halaagii ilaahay inuu bilaabmay dadkii waa qaybsamay rusushana caadadooda waxay soo ahayd iyagiiyo ummadahooda marka dadku uu qaybsamee rasuulka in aan badnayni raaco inta badanina diido inay balaayadu timaado haddii daa'ifatun minkum aamanuu biladii ursiltu bihi wixii la igu soo diray haddii qaar rumeeyeen wadaa'ifatun lam yuminu qaarna aanay rumaynoo maanta la qaybsamay oo la wada raaci waayey eega fasbiru xataa yaxkuma allahu baynana wahuwa khayru lxaakimiin anigu halkaasaan dhigay buuhi arrinta tilmaam buu isu raaciyeeoo imtinaan iyo gallad sheegashadii ilaahay buu u raaciyeeoo inay cibro iyo cashar ka kasbadaan taariikhdii ummadihii hore ayuu ku baraarujiyeyoo digniin buu siiyeyoo wax walba isu raaciy ma anfacday talow jawaabtii waa tan qoladiisii baa jawaabay khaiibul ambiyadaa la ydhaa nebigan waa ninka ugu hadiyo jeer ambiyada markaad suuradaha akhrido uu ugu dheeryahay tawjiihiisa iyo tilmaantiisu weeye marka khaiibul ambiyaa markuu intaa israaciye waa dhowrkan rasuul markaad eegto kii ugu maqaal dheeraa weeye iyaguna waxay ku jawaabeen sidan soo socota qaala almala'u aladiina istakbaruu min qowmihi kuwiis weyneeye qoladiisa ah waxay idhahdeen lanukhrijannaka yaa shucayb waanu ku saari doonaa shucayba waanu ku eryi adiga waaladiina aamanuu macaka iyo inta ku rumaysayba min qaryatinaa magaalada yadanaanu idinka saari aw latacuudunna fii millatina ama diintayada idinku noqon ama diinta idinku soo laaban waa ka baxdeene ama mastaafir baa ku qorantiin oo waa laydin eryi qaala markaa nabigani wuxuu ihi awalow kunnaa haddii aanu nahay kaarihiina kuwa nacaya kuwa aan ku qanacsanaynba haddaanu nahay dee miyeydinna qasbi uun qad iftaraynaa cala allaahi kadiban ilaahay been baanu ku abuuranay in cudnaa fii millatikum haddaanu diintiinna ku noqonno bacda id najaana allaahu minhaa intuu ilaahay naga nabadgeliyay kadib wamaa yakuunu lanaa nooma habboona maa yanbaqii lana wamaa yajuusu lanaa xalaal nooma aha an nacuuda fiiha inaanu diintiinaa ku noqonno ilaa an yashaa allaahu rabbuna laakiin ilaa an yashaa allah in shaa allaahu rabbuna ilaahayagu hadduu doono shay dee wuu nagu fulinayaa ama hadduu ilaahay wax doono waanu samaynaynaa laakiin waxaa doontay yeeli mayno wasica rabbunaa ilaahayagu waa ballaadhay kulla shayin cilman shay walba cilmibuu ku koobay cala allaahi tawakalnaa ilaahayagaanu tala saaranno isaguunbaanu ku tiirsannay ducee gebagebe rabbanaa ilaahayagayow iftax na kala xukun baynanaa wa bayna qowmina annaga iyo qoladayada bilxaq ilaahayow xaq nagu kala xukun wa anta khayru lfaatixiin kuwa wax kala furta wax kala furdaamiya adaa u khayr badane ilaahu kuwa noo kala jehee kuwan waa soo kala taaganay halkaasuu dhigay nebigaas marka qoladii kibray ee qoladiisa ahaa markiiba waxay la soo boodeen arrinku dood iyo xiwaar buu ku soo socday dooda dabcan daalinka waa lagaga adkaadaa iyo daaquudka lannaw daliil baanu haynin dadna ma qancin karo marka laakiin doodaasi dhammaatee lagaga adkaado dagaalkaa bilaabma dagaalkiina wuxuu isu soo taagay inay yidhaahdeen meesha waad ka baxaysa lama odhanayo isku qolaynu nahay isku waddan baynu nahay meeshaadi waa halkani iyo balgeestaa u baydhi waxaasi ma jiro waa lagaa awood badan ya joogi maysida ka bax weyn nabigii horena lagu soo yidhi kanama taasaa lagu qoray tarxiil baa lagu qoray waxaa keliyaad ku joogi kartaa bay idhaan diinta oad ku soo noqoto adiga inta kula socota isagu waa rasuul ilaahay oo maba gelin laakiin waxa weeye inta la socota ama waa idin soo laaban ama halkaasa idin mari awalow kunnaa kaarihiina waxay sheegaysaa oo ma haddaannu qasban miyaadna tirsan doontaanun haddaanu qasbannaanu qasab ugu soo noqonno diinta islaamkeennu waa midhaanu ogolayn islaamkeennu ma ogolo qof laga xoog batay in diinta lagu qasbo haddii qofkii gaalkaa laga xoog bato islaamka dhex jooga lama odhanay qasab islaamka ku gal halka gaaladu mar walay dadka muslimiintaa ka adkaadaanba ay isu diyaariyeen inay ama dalkaa ka saaraan dadkaa ama dilaan ama diintooda ka saaraan laakiin laa ikraaha fi diini buu islaamku taagan yahay qofkii laguma dirqiyayo diinta ee waa in la qanciyaa qalbigiisa la qabtaa waayo haddii la qancin waayo lagu qasbo dee gaalnimunbuu qarsan oo munaafiqunbuu noqon kaana ma doonayno ilaa waa masina dhex jiifa munaafiqu ilaahay been baanu ku abuuranay haddaanu diintiina ku noqonno intuu ilaahay naga nabadgeliyay kadib wamaa yakuunu lanaa an nacuuda fiiha waxay sheegaysaa kown almanfiyu fi lqur'aan alkown almanfi fi lqur'aan kaana yakuunu haddii la anfiyo qur-aanka dhexdiisa macnihiisu maa yajuusu walaa yambaqii lana wey nooma haboona xalaalna nooma aha inaannu diin kufri ku noqonno macaanka iimaanka mar hadduu qofku dhadhamiyo mari mayso in xaggaa loo jiheeyo ilaahay hadduu doono wax dee waanu yeeli tanna ilaahay ma dooni ilaahay cilmigiisaa ballaadhan waanu tala saarannay isagaanu baryay buu yidhi ilaahay kuwana kala xukun ilaahayna wuu kala xukumay isagana wuu badbaadiyey laba ummadoodoo isku barbarnool bay ahaayeen kuwanna wuu badbaadiyuu nabadgeliyey kuwana balaayadiisii buu ku camiimay ilaa isaga ayaa wax kala saaray yaqaanee isaga ayaan waxba ka qarsoomayn ka godobaysan ilaahay kama qarsooma ina rabbaka bilmirshaad allah subxana wa